بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين الكلام في الامر والنهي kabacdina wuxuu yihi baabu lqawli fi bayaani amri wasiiqatihi wasiiqati saas kii horay kan laakiin waa kaduwa baab uu guntay wey waa iska tafanun alqawlu in laga hadlo fi lcumum walkhusuusi xaqiiqatu markaad waxaa weeye xaqiiqat lcumuum caamkii in cumuumka maxaa la yahay in la qeexo iyo wa bayaanu alfaadihi iyo alfaad alcumuum alfaad cumuumka kutusaysa in la qeexo taasuu hadda halkan ka hadlay wuxuuna yihi walcumuumu abwaabtan waa abwaabta ugu muhiimsantay usuul fiqi amar iyo nahyigan soo marnay cumuumkan khusuuskan waa kuwa ku xigoway ahmiya goonihay leeyihi marka qofka aalibulcilmiga inuu iska fiiriyo laga maarmaan wey laanno maxaa yeele waxaan caam ah inaad caam ku sheegto ama wax caama aad khaas ka dhigto dhib badan baa ka dhalanayo xaqiiqatu lxuuya walcumuum buu ku yihi caamku walcumuumu kulu lafdin cumuumku waxaa weeye kulu lafdin lafdi kasta wey lafdi mar hadduu yihi wuxuu ka leexanayaa macne macnuu ka cararayo oo macno dee caamnimo kutusahaya ayaa jiro caamnimo laga fahmaayo baa jira marka taa hadda looma qasdi oo hadda lagama hadlayo waxaa laga hadlaya hadda alfaad baa laga hadlaya walcumuumu kulu lafdin waa lafdi kastoo cama daboolay oo wada gaaray shay-ayni laba shay buu gaaray iyo fasaacidan wax ka badan way shay-ayni laba shay wax ka badan iyo wax ka badan buu taabanayo waqad yakuunu inu ahaadaa la arkaa mutanaawilan mid gaarahaya lishay-ayni laba shay mid gaarahayo maxaa la yihahda inuu noqdona waa waqad yakuunu mutanaawilan lishay-ayni laba shay inuu gaarana waa la arkaa wey cama shay-ayni laba shay fasaacidan iyo wax ka badan hadda taasu waa laba shay iyo wax ka badan inuu laba shay gooni ku noqdo waa laga yaba qad yakuunu mutanaawilan lishay lishay-ayn laba shay keliya inuu gaarana waa laga yaba isaga mitaalin doona marka hadda waa wuxuu ka hadlahayaa xagga luqawi ahaantii iyo isilaax ahaantii wixii o dhan muusan kala qaad qaadin o isagoo muusan faahfaahin isagoo hawshaas hadda muusan faafaa uma bixin laakiin caamnimo ee maxaa la yihahdaa isilaaxi ayaad moodaa inuu hadda ka hadla isilaaxi hadda ka hadlaya لأن اللغة العربية عام وحال هو الشامل العام اللغة العربية وحال هذا الشامل شمعنايا أو شملنايا أيا اللي يرهدا العام هل هو الشامل واللغة العربية اللي يرهدا مركز هذا السلاح wcudurka qawlika oraahdaada aad tiraahdo camamtu waxaan ku caam gaarsiiyey zaydan wa camran zayd iyo camar baa waxaan gaarsiiyey bilcaaai sismadii wy sismadii iyo waxa aan siinayay yaa labadoodaba ku gaarsiiyo ku daboolay wy waan wada gaarsiiyey camamtu zaydan wa camran iskucadfayda bilcaaai sismadii ayaan gaarsiiyey marka caaaguna waa min almacaani hadda la soco hadda lafdi ma aha lafdi ma aha haddaad odhan lahayd kula zaydin waa camr haddaad kulle haddaad isticmaala had wax kale ahaan lahay laakiin hadda waxa weeye caaab waa macno wey maaha lafdi cumuum laga qaadanay gooriin maaha camamtu waxaan wada gaarsiiyey zaydin waa camran waqad yataa marka hadda taas waa ujeedaa waa laba shay waa laba shay wey laba shay zayd iyo camr bes a waa ujeedaa wax ka badan maaha waqad yatanaawalu inuu taabtaa la arkaa oo shamliyo jamiica aljinsi qabiilka oo dhan wey jamiica aljinsi qabiilka oo dhan iyo noocaas inuu wada taabto ayaa laga yaaba ka qawlika camamtu naasa naas dadkii waxaan wada gaarsiiyey bilcaaa'i ismade marka naas waa ismuljinsi waad ujeedaa ismuljinsi jamciga waad ujeedaa ayb marka waa wax ka badan labana de wuu noqonaya wax ka badanna wuu noqonaya wuxukir waaqaluhu aqalulcumuum marka haddii la yidhi caam haddaan soo niri luqa alcarabiya ashaamil baa la yihahdaa sida tacriifka saxda waxaa fiican usul fiqiga markii la tacriifinaya in la yidhaahdo caamku waxaa weeye allafdu almustaqriqu allafdu almustaqriqu in la yihahdo allafdu almustaqriqu maanshaynahayay oo daboolaya wada gaarahayay limaa yaslixu lahu wixii asaga u haboon way ah, min hayri xasrin ayadoon la koobayn min hayri xasrin ayadoon la koobayn oo dee uu tiro badan yahay alafd almustaqriq waa lafdi waa kelimad lagu dhawaaqaayo macno ma ah kelimadii lafdiga waa lagu dhawaaqayo weeye almustaqriqu ah, mustaqriqu biay mustaqriqu maanshaynaya wada taabanaya eh, limaa yaslixu lahu wixii asaga u haboon oo u suurtagelaya min ayri xasrin iyadoon la xasrinayn wax xasriya male haddaad tidahdo balaayiin haddaad tia malaayiin haddaad tia hadda waa caamu waa badan yah dhinac marka laga fiiriyo laakiin waa bixasrin waa koobanya waa tiro wey malyan markaad tirado malyan trilian waa tiradaa sii soconaysaa marka caamku waa inuu noqdo lagu qeexo xagga usulfiqiga istilaax in la yihaha alafdu lmustaqriqu lima yaslixu lahu min gayri xasrin iyadoon la xasrinayn oo la koobin wey xasri waxaa lagu saaraya wi cadaada tiro ayaa lagu saaraya tiro ayaa lagu saaraya saasa fiican lanno lafdi markii la yihaahdo waa lafdi oo macnibaa kaa baxaya mustaqri markii la yidhaahdo daboolaya cidna ka bixi mayso ka fakar mayso limaa yaslixu lahu waxa weeye wixii loogu talagalay wadci wixii loogu talagalay wadica ahaan wii loogu talagalay luga cali loogu talagalay min hayri xasrin iyadoon lakoo iyadoon la koobayn oon la tiro lagu koobayn saas in lagu tacriifiya fiican wa aqaluhu ee aqalul maxaa la yidhaahdaa cumuumka waxa ugu yar waxaa weye ma maa yatanaawalu shay-ayni laba shay wixii gaarayo aqalu aqalu lcumuum ulcumuum wax cumuum ahaan u saaxiibka waxa weeye maa yatanaawalu shay ayni wey laba shay wixii gaarahayo wey hadda watan soo marin amamtu zayd o camr watan soo marinay wa akaru waxa ugu badanna waxaa weeye ma istagraqa aljinsa wax istiqraaqa soo ma jeedi akaruhu akar maxaa la yidhi cumuum waxa ugu badan waxaa weeye ma istagraqa wixi maansheeya oo wada daboolo wada gaara aljinsa jinsigaas iyo qabiilkaas iyo noocaas maxaa la yidhaahdaa wixii wada gaara ayaa waxaa la yidhaahdaa aarikiisu u noqon haya aarkiisu wuxuu noqon hayaa wixii wada maanshay jinsigu jinsigu hadda waa sida naas hadda aan soo marayno o kale si hadda naas aan soo maraynay oo kale wo ayib intaa mar hadduu ka gudbay tacriifkiisii inta mutaqadimiintiina inta badan wadaadada mutaqadimiinta oo qarnigii lixaad iyo wixii ka horreeyey qarnigii lixaad wixii ka horreeyey inta badan iskuma mashquuliyaan lafdiga in la yidhahdo luqatan wasilaaxan wakada wakada waa in iskuma mashquuliyaan luqadda marka waxay iska ahayd luqa alcarabiya ayaa waxayd hiya sayidun cala almawqif iyada luqa carabiga meesha waa adduunka markaa xukumaysay marka luqada lagu hadlo la wada fahmayo dalabatulcilmi iyo culamadu cid wada wada fahmayaan waa marka in wa luqatan waa silaaxin la yidhaha inta badan day iskuma mashquulin waayihida ma lakin marka cujmadu ay badatay oo taqliidkii batay oo ijtihaadkii uu yaraado meeshu ka baxay maxaa la oo la fudwooday lama ijtihaadi karo markaasa luqatan waa silaaxan wakada wakada waxaas markaasa la daldaday faslun wa alfaadu arbacatu anwaac wey alfaada cumuumka tusaysa wa alfaaduba alfaad lcumuum wey ifaada cumuumka tusaysa almufiidata lilcumuum weeye almustacmalatu fiih loo isticmaalo waxaa weeye arbacatu anwaac wey afar nooc afar nooc hadda asagu sheegay laakin waa ka badan tahay waa ka badan tahay weye oo intaas way ka badanta lakin asagoo hadda afartaan buu sheegay ayib waa taaban doona axaduhaa midkeed waxa wey midda ugu horeya waxaa weeye ismu ljamci weye ismu ljamci ismu ljamci de luqa naxwaha markii la joogo ismu ljamcigu waa wax macno caama kutusahaya oon lafdi mufradana aan lahayn lafdi maxaa layahay yatadamanu macna ljamci u jamcsanaya asagoo min ayri maxaa la yihahdo anahu laysa lahu waaxid macno waaxid oo kutusahayo ma jira w macno waaxid oo kutusahayo ma jiro laakiin waaxid oo asaga ku macnaa waa la helayaa isagu macno caama kutusahaya waa lafdi macno caama kutusahaya laakiin asagu lafdi ahaantiisa lafdi oo male maxaa la mufrado malaw laakiin mid macan asaga macnihiisa oo kalea oo mufrado waa la helaya mufrad oo kale waa la helaya sida tusaale ahaan oo kale mitl jeish oo kale jeish haddii la yidhaahdo lafdi caama wey laakiin mufrad ma leh mufrad marka ada rabto ina raadisa jundi waa inaad tirahdo marka jundi jeishna waa kala duwan yihiin jundi junuud baa lagu jamcin way marka jeish waa macna caam ah mufradna male way laakin haddaad laftii isaga ku macna oo mufrad haddaad rabto inaad raadiso waa inaad jundi aad tirado aad tirahdo kale ayib waxaa lamida ah shacab baa lamida ah, shacab shacab haddaad tirahdo dee lafti mufrada male w lafti mufrada male lakin haddaad rabto inaad mufrad raadiso ku macna rajul iyo imraa iyo waa inaad raadiso kuwaasaa shacabka ka mid noqon hayo iyo ifli kuwaasaa shacabka ka mid noqon hayo ayib mararka qaarkoodna waa banaan tahay in loo isticmaalo sidii mufrid loo isticmaalo sidi jamci loo isticmaalo waa banaan tahay oo tusaalaha dee qowm oo kalea ka mida ah, saara alqawmu baad ohan wey ah, alqawmu saara baad ohan wey ama waxaad ohan alqawmu saaru baad ohan wey mid kaarta isticmaal si mufridna loo isticmaali sida jamcana waad isticmaali kartaa ka asago hadda uma qastahayo ismu jamcaas hadda laano jumuucdu way badan tahay jamc markii la jamc mufrad waa jamc mudakar saalix jamc muanas saalix jamc taksiir ismu jamci oo hadda midku asagu sheegay ah ismu jinsi jamci ismu jinsi ifraadi waxaasoo dhan baa jiro w asagu ta hadda uma qasaayo qaybeynta hadda uma qasaayo asagu la socdo qaybahaas ayaga hadda uma qasaayo muna socdo ayb hadda ismu jamcigan meesha uu ku leeyahay jamc mudakar saalix jamc muanas saalix iyo jamc taksiirkii iyo jamc jinsi ismu jamc jinsi waxaasn waa ku wada jiraan dhamaan meesha waa ku wada jiraan muxuuna ku yidhi ismulja midka koowaad waxa axad waxa wey ismuljamci idaa curifa haddii la tacriifiyo idaa curifa haddii la tacriifiyo alif walam alif iyo lam haddii lagu tacriifiyo oo markii hore almuslimuun buu ahaa wey markii hore muslimuun bu ahaa markaasaa tiri almuslimuun marka hore wuxuu ahaa kaafiruun baa markaasa tiri alkaafiruun baa tacriifyaan baad gelisay markii hore saalixuun bu ahaa asaalixuun baa tiri kalmuslimiina iyo wlmushrikiina weye iyo wlabraara iyo wlfujaara hadda marka jamc mudakar saalim iyo jamc taksir iyo waxaas waa kugu jiraan meesha waad arkaysa sida hadda udhigay abraarka iyo jamc taksir iyo fujaarka iyo wamaa ashbaha dalika iyo kuwaas wixii shabahaa waxaa weeye waxay faa'iideynayaan cumuum bay faa'iideynayaan wey wa amaa maa nukira wixii la tankiiriyo oo minhu kaas ka mida wey oo ka qawlika oo tiraado weeye muslimuun aad tiraado wa mushrikuun aad tirahdo wa abraar aad tiraahdo wa fujaar aad tiraahdo falaa yaqtadi lcumuuma cumuuma keensanaa wuxuu ku yidhi alfaadaas la jamciyey oo markii hore muslimuun ahayd mushrikuun ahayd abraar ahayd haddii mahalfujaar ahayd haddii aliflaam la geliyo cumuum bay faa'iidaynaysaa oo markii hore muslimuun hadday ahayd maxay faa'iidaynaysaa jamac waa ahayd laakiin istiqraar ma faa'iidayn maxay faa'iidaynaysay aqalu jamca oo ah saddex ilaa sagaal meelaha in la gaarsiiyo laakiin adu muslimiin markaa tiri cid ka baxaysa ma jirto min bidaaya ila nihaaya qof ka bixi karaa ma jiro taas ka hadlaya marka almuslimuun iyo wlmushrikuun iyo wlabraar iyo fuja waxaa wey mar haddii alflaan la geliyey yufiid lcumuum wlstiqraa qof muslim oo ka baxay ma jiro qof mushrig oo ka baxay ma jiro qof baari oo ka baxay qof faajir oo ka baxay ma jiro qofna ka bixi maayo bima ashbaha dalik wa ama almunakaru minhu kaa midkii ka mida minhu min aljamci awe min ajamc jamci ka mida ismi jamci ka mida waad wada minhu min aljamci ka mida wey ayb kaas wixii ka mid ah oo la tankiiriyey sida muslimiin iyo mushrikiin oo abraar iyo fujaar weeye falaa yaktadi lcumuum wax caamnima uu keensanaya ma jiro ma jiro wey waa markuu hadda isbaatkaya la soco laakiin haddii la nefiyo oo laa muslimuuna la yidhaahdo laa muslimuuna haddii la yidhaahdo oo la nefiyo waxau la faydina xun faydinayaa markaas wuxuu gelahayaa baabu nakiraad buu gelahaya baabu nakiraad ay baab buu gelahaya halkaasu gelahaya oo nafyigaasa laga faa'idaysana laa muslimuuna fi lbayt haddaad tira wax muslim guran kuma jiraan bay noqonaysaa gaala iyo wax kalaya baa ku jira moogi muslim kuma jira ayuu noqonaya markaa marka markuu isbaatka iyo muslimin la yihahdo cumuum laga faa'idaysan maayo ama haddii maxaa laya la nafiyo waa ka duwanaanaya ka duwanaanaya laa yktadi cumuum wa min asxaabina annaga asxaabtana waxaa ka mida asxaabu shaafici waxaa ka mida man culamaa ka mida qaala yidhi huwa lilcumuum midka laftigiisu muslimuun iyo mushrikuun iyo abraar iyo fujaar arfaanta aan lahayn cumuumku faa'iidaynaya wadaado ku dooday ayaa jira sawaan kaana fi isbaati aw nafyi ama isbaat ha ahaado ama nafyi ahaadee ila isbaatka nafyiga waa lasloo geliy cumuuman faa'idaynaya lakin isbaatka ayaa la isku haya isbaatka waxay dhaheen xataa waa faa'iidaynaya wa huwa qowlu abu caliy aljubaai buy abu caliy aljubaai almuctazil weeye kutubtiisa kale markuu marahayo wuu sheegaa huwa qowlu abu caliy aljubaai almuctazil buu yihahdaa waana sheekh hadda abu xasan alashcari la soco sheekh abu xasan ashcarigu hooyadiisna waa qabay ninka hooyada qaba waa adeerka marka adeerkiis meeshii balaayada uu ka keenay weeye fartan sano ninku ag fadhiyo wax ka baranayay oo balaaya ku daldalahayay weeye isaga maxaa la yidhaahdaa wiilkiisa maxaa la yidhahdaa abu hashim maxaa la yidhahdaa isaguna baa la midow marka afartan sano markuu ag fadhiyay ay la gooyeen ayuu kabacdi isaga cararay sabca sano markuu ag fadhiyo isaga carar kabacdi markuu dee wareerka inta ku jiray ayuu madhabkan hadda la yihah ashcariyada la yidhaahdo oo karaamiyadii halkaasa ayuu markaas waxaa weeye yuu samaystay midka hadda la haysto oo ashaaciradu ay haysato markii dambana waa tu saddex marxalo ayuu leeyahay abu xasan eh, ninka la yihah abu cali aljubai ninkaa isagaa weeye nin maxaa layihahda maxamed ibn cabdilwahaab ibnu salaam ayaa la yihah magaalada juba la yihahda ayaa loo nisbeeyaa amirat almuctazila uu ahaa wixii huwa daliilu daliilka marka qowlka asaga uu radinaya inuu baatil yahay buu rabaa inuu radiyo wixii huwa daliilu daliilka xujadii burhaantii garta kutusaysa calaa fasaadi dalika oo ah waxa weye cumuum buu faa'iideeya lafdigu muslimuun iyo mushrikuun marka aliflaan uusan lahayn oo isbaatna uu ku sugan yahay cumuum buu faa'iideeya waxa kutusaya fasaadkiisa waxaa weeye annahu nakiratun ha saxo erayna kiraawo muslimoo erayna kiraawo maxaad marka sead ku dhigi kartaa waana isbaat wey sead ku dhigi kartaa marka cumuum buu faa'iideynayaa falam yaktadi ma keensan weeye falam yaktadi ma keensan oo ma shamlisan aljinsa jinsi ma keensano haddaad tirahdo muslimiin aad tirahdo saddex iyo afar iyo shan iyo unbaa lagu xambaari lakiin inaad tirahdo muslimiin oo dhan baa ku jira dee macna waxaad ka dhigtay markaase sidii markuu aliflaam lahaay oo kale ama nakira fi siyaaqi nafyi ayuu kaad ka dhigtay hawshaasna waa hol baatila sax maaha ka qawlika aad tirahdo la mid yahay weeye rajulun waa muslim buu la mid yahay rajulun waa muslim ayuu la mid yahay ka qawlika rajulun waa muslim wuu la macno yahay marka annahu nakiratun weeye waa erga isaga waa nakira wey falam yaktadi ma keensan aljinsa jinsi iyo shamlin oo ajnaastii oo dhan jinsiga uu wada taabanaya afraadis uu taabanayo ma keensanin wey marka warka asaga war saxa ma aha wey marka war la yeelayo ma aha wey ku saxan yahay warka asaga faslun wathani midka labaad waxaa weeye midka labaad kii hore axaduhaa ismu jinsi buna soo yeeli ismu jamc buna soo yeeli soo maa wathani midka labaad waxaa weeye ismuljinsi wey ismuljinsi ismuljinsigana dee laba loo qaybiya ismuljinsi aljamci iyo ismuljinsi alifraadi baa loo qaybiyaa laba loo qaybiya ayib idaa curifa ismuljinsiga hadda alla asigu ujeeda waxaa weeye hadduu yahay waa ismi mufrad ismuljinsi mufrad wey hadda wuxuu ujeedaa ismuljinsi mufrad oo maxay dade sida hadda rajul iyo muslim aan soo marayn oo kale kaas wey markii rajul buu ahaa arajul la yihahdo markii la yihahdo maxaa la yihahdaa isheeg muslim buu ahaa almuslim la yihahdo cid walba waad soo gelaysaa cid walba waad soo gelaysaa cid ka fakanaysana ma jirta w asaarim waa saariqato oo kale w idaa curifa ismujinsigaas ismujinsigaas eh, haddii la tacriifiyo ismujinsigaas haddii la tacriifiyo bilif wallahi lagu tacriif ka qawlika alrajulu walmuslim soo ma jeeda alrajulu walmuslim haddii saas kor loo tacriifiyo waxaa weeye cumuum baa isna faa'iideynaya limaada rajul wax raganimo lagu sheego dhana ka bixi mayso rujula lagu sheego muslim wax lagu sheego iimaan laga ka bixi mahayaan nin kasta wuxuu leeyahay fartu taagahaya nin walba furta taagaya rajul baan ahay buu leey ana rajula muslim baan ahay gacanta taagaya nin walba wa min asxaabina annaga asxaabtana waxaa ka mida man culamaa ka mida qaala jiri huwa asagu huwa ismu jinsiga weeye lilcahdi buu usugnaada cahdi buu usugnaada cahdigii laisla ogaa cahdigana dee saddex baa loo qaybiya cahdu dikri cahdu dihni iyo cahduulxuduuri baa loo qaybiya waad garanaysaao marka huwa lilcahdi qola yiri baa ka mida w duuna jinsi jinsi ma ahayn jinsi shuqul kuma leh ereygaan alislaanta ku jirta alrajul iyo walmuslim la yihi waxay dhaheen waa cahdiya hawlayslo cahdi midkaa rabta ku sheegay ama digri ku sheeg ama xuduuri ku sheeg ama dihni ku sheegay waxay dhaheen waa cahdi bay dhaheen waa midkii laysla ogaa wey cahdi macnaheed waxaa wey waa kii rajulka aysa garanayni wey nin ani adigu isla ogeyn weeye shanaan nin baa wax sameeyey kabacdi wuu naga tega hadhow soo noqdo markaasaa tiri jaa-ahu rajulu asa garanaya ninkii wax qaribay wahadaalika hawsha sameeyey ninkii asagaa waa soo noqday waxay dhaheen hawl laysla ogyahay way dhaheen hawshan ku jirta alrajuli walmuslim ku jirta waa hawl laysla garanahayo oo meel laysla dhigay taana macnaha maarata warkaa sheegana war saxa ma aho saxabina man qaala huwa lilcahdi duuna aljins saasay warka asagaana war saxa ma ah war saxa ma ah ayagu saa waxay ku doodahayaan waxaa jirta dhaheen inuu saa ku yimid baa la ark inuu saa ku yimid baa la marka hadduu ku yimid hadda meeshu ku yimid meesha lagu khaas yeelahayaa casaa fircawn rasuula oo kaliya bay ku dhegeen wey marka facasaa fircawn rasuula hadda rasuulka horaa laysu loo soo sheegay wey haddana waa la soo celiyey waa kii cahdi dikriga ah la sheego laysa garanayo marka warkaasay ku doodeen war xoogle maaha war maaha war maaha shiraasina kama yeelayo uradin doona warkooda war soconayma war soconayma dliilu dliilkii xujadii garta kutusaysa calaa anahu liljinsi inuu jinsiya waxa kutusaayo ousan lilcahdi ahayn lianu aliflaantu la soco aliflaantu markay ismuljinsi ku jirto hadday cahdi ay faa'iideynayso cahdiga saddex isnacmudka raba ha aadee dee cumuuma faa'iidayso cumuuma faa'iidayso casha cumuumka faa'iidaysaa waa ashu inay jinsiya tahay shiraasina wuxuu rabaa inuu yidhaha alrajul iyo almuslim alfinaanta ku jirta waa jinsiya cadima hada waa saxiixu wa daliil xujaday garta kutusa calaa anahu liljinsi inuu yahay waxaa weeye qowluhu caza wajal alla uu yiri waalcasri ina alinsaana lafii khusri lafii khusrin alla u yiro ah, walmuraadu bihi waxa loola jeeda meeshaan alfinaanta ku jirto oo ah alinsaan ifnaanta ku jirta wlmuraadu bihi ujeedada laga leeyana waxaa weeye hadda walcasri ina alinsaan ujeedada laga leeya waxaa weeye aljinsu weeye alcahdi maaha insaan laysla ogaa oo la sheegayo laleey walcasri ina alinsaana ay alinsaan aladii tacrifuhu kii aad taqaanay oo goonida ah ma ah ha ma ah muxuu yahay waa insaan oo dhan wey qabiilkiisa iyo noociisa o dhan baa laga hadlaya kaasa laga hadlay walmuraadu bihi waxaa loola jeedaa aljinsu wey muraadu bihi kelimada hadda waa loola jeeda ah, ah, insaanka bihid hadda insaanka ula jeedaay waxawy aljins wey alaa tara miyaadan arkayn xujo kal ku xoojinaya alaa tara miyaadan arkayn annahu jinsigan iyo insaanka ustusnay in laga soo reebay minhu xaggiisa in laga soo reebay aljamcu jamca in laga soo reebay miyaa arkayn lafdigii insaan ahaa ayaa waxaa laga soo istisnooda oo laga soo reebay jamc hadduu marka uu mufrad ahaan lahaa ma jamc baa laga istinoo lahaa mayo lama istinoodeen in jamciy waxaa kutusaysaa jamc kalaaba laga soo reebay jamc kalaa laga soo reebay marka inuu guda ballaaran yahay waxaa kutusaysaa jamc kale oo asaga kasii hooseeya ayaa laga laga soo reebay faqaala alla wuxuu yidhi ila aladiina aamanu ila ladiina ada waad ujeedaa aladiina maxaa muxuu yahay waa ismu mawsuulahe jamca wey ah, marka waa laga soo reebay marka ila ladii lama oran ilaladi in wax laga soo reebo sideedaba in wax lasoo reebo waxay kutusaysaa shaygaad wax ka soo reebayso inuu caam yahay oo gudaballaarahay kutusaysaa sidaa daraaddeed ba waxaa la yidhaahdaa alistitnaa waxaa weeye micyaaruulcumuum wey shaygu inuu caam yahay waxyaalaha lagu garto waxaa ka mid a ah in wax laga soo reebo waa miisaan iyo halbeeg wax lagu garto shayga wax laga soo reebaya inuu caam yahay buu yii marka taasuu ka hadlaya wuxuu yii marka sidaa daraaddeed ba alaa tara miyaadan ujeedin oodan fahmaynin anahu amar iyo shan baa la odhan karaa istutni ama anahu asaga asaga in la yidhah oo ismu jinsiga ah, oo alinsaana istutni in laga soo reeyo minhu xaggiisa in laga soo reeyo aljamcu jamc kalaa laga soo reebay jamca kalena maxaa weeye waa aladi wey aladi wey jamca kaloo lagasoo laga soo reebay wey marka istina waa micyaar lcumuum weeye fakulu ma saxa istinaa minhu mima laa xasra fiihi fahuwa caamu فهو caam tacawd faqaala alla wuxuu yidhi ila aladiina aamanuu weye wataqulu carabu waxay tidhaahdaa ahlaka الnaasa dadka waxaa halaagay addinaaru wadirhamu carabtu waxay tidhahdaa ahlaka الnaasa dadka waxaa halaagay ummaddii waxaa halaagay xerada ka bixiyo khayrkii dhaafiyey addinaaru dahabkii wey iyo wadirhamu iyo fidadii wey lacag ama dahab ha ahaata oo fida ha ahaatee dolar waxaaba ku sheegay lacag baa dadka qaribtay shil baa dadkii maxaa la yidhaha khayrkii dhaafiyey marka hadda lafdigaana addinaaru iyo addirhamu e waa ismu jinsi wey looma jeedo dirham laysla yaqaano gooniya dinaar gooni laysla yaqaano loolama jeedo marka waa waa caam wey waxa jinsi dahab la yihahdo dhan waxa jinsi maxaa la yidhaha fida la yidhaha ayaa dadka ummadda qariyay saasaa loo jeeda wa yuriiduuna waxayna ula jeedaan waa carabtu way aljinsa jinsiga iyo nooc iyo qabiilkii oo dhan bay ula jeedaane jinsi gooniya ulama jeedaan weye jinsi dinaar wa dirham bay ula jeedaan almutaxaqiq fii jamiici afraadihima bay ula jeedaan wey sidaa daraaddeed waxay kutusaysaa inuu caam yahay uusan cahdi ahayn ayay kutusaysaa oo jiraa suu garanayo saxw hadalka qoladaas ay sheegeenna ur wax ka jira maaho ayb wuxuu wahaaliu midka saddexaad waxaa weeye alasmaa mubhama midka saddexaad waxa wey cumuumka faa'iideynaaya waxaa weeye asmaa mubhama mubhama waxaa loogu waxeeyey lianna tacyiin ma jiro alladii markaad tiraahdo man markaad tiraahdo ayu markaad tiraahdo ma markaad tiraahdo qof gooniyo oo tacyiinoo la berdhalaayay ma jiro qofkuuna waa kurtiga kuwada dhacaysa waa mubhamow mubhamow marka luqa alcarabiya agga nuxaadu laakin waxay u yaqaanaan alasma asma waxay u yaqaanaan annaaqisa alatii laa tatimu macaaniha ilaa bisilaati maxaa la warrawaajic macnaha waxa wey waa asmaada aysan macnaheedu cadaan waa naaqisa macnaheedu waa naaqis wey haddaad tira jaa ladi haddaad tirahdo de waxba kaama fahmo laakin haddaad tira jaa ladi maxaa layiha darabta e, darabta abuhu abaahu aad tiraahdo waxaa weeye ama abuhu xaadiran aad tiraahdo waa la garanhayaa waa garanhaya ja aladii sarqa haddaad tiraahdo waa la garanhayaa aladii sar kii waxaday baa yimid marka maxay ku cadaadaa macnaheedu waa naaqis silo wax lala xidhiiyo iyo caa-id wax noqonhayo labadaas macneed ku cadaadaa marka asmal mubhamaad saasa loo leeya mubhamkana waxaa laga wadaa laa yatabayanu macnaaha ilaa bisilatin he wa caa-idin wey macnaheedaas macruuf alasmaa marka asmaa de mubhamada de xuruufta mubhamadu ka saaraya alasmaa mubhama wadalika waxa wey mil wadalika waxa wey man wey laftigaas man ah waa ism mubhamo wey qof goonigo ku dhacay ma jira inteena lama kala cigo inteena lama kala cigo fii man dad baa loo isticmaalaa weye yacqil caqlile wey man markaad tirado cid caqlile baa loo isticmaalaa wey ayib ama haddaad ula jeedo inaad maalaa yacqil adartay inaad dejiso meesha caaqilka oo kale hadda sanam oo kale waad u isticmaali kartaa man sanab meel laga taagay man waa isticmaali kartaa lakin maxaad man ugu isticmaalaysaa waxaad ka soo qaadaysaa inuu caaqiliyo caqli leeyahy sababtoo ah qolada caabuda ama ku dul wareegaysa ayaa waxay ka soo qaadeen he sida caaqilkii o kale marka meeshaas adiguna dhigaysa marka qaarkood dhacdaawo fii man yacqil wamaa baa la mida weeye fiima shay weeye laa yacqil aan caqli lahayn maana waxaad u isticmaali waxaan caqli lahayn wax caqlila waad u isticmaali kartaa markaad maxaa la yidha aad dejiso maanaa yacqilka meeshiisa oo caqli waa leeyahy lakin waxaad ka soo qaadaysaa inuu xayawaan wax caqli wax macnaa usan lahayn wax caqligiisu waxba uma tarin waxbana kamana faa'iidin sida xayawaankii lo-digu dhaqmaaya marka waxa wey xayawaan baad ka soo qaadaysaa fima laa yaclam fi listifhaami waad u isticmaalaysaa washad waljaza labadan man iyo ma waxaad u isticmaali fi listifhaam su-aal laisku weydiiyo washari shardi baad u isticmaali weeye in shardi la xirto sidii in oo kale camal kaad u isticmaalaysaa ila iyagoo asmaay waljaza abaalmarin baad u isticmaali inta waad u isticmaali taquul waxaad fi listifhaam waxaad ohanaysaa man cindaka keeba agtaada jooga wamaa cindaka agtaada maxaa ahaaday wa fi shari waljaza waxaad odhan man akramanii qofkii ikaraameeya akramtu waan karaamaynahayaa waman jaanii qofkii wamaa jaaanii qofkii ii yimaadana rafactuhu wamaa jaaanii wixii ii yimaadana rafactu waan kor yeelahayaa kutubta qaar waxaa ku qoran wamaa jaaanii dafactuhu waan dafcinhayaa wamaa jaaanii dafactu waan dafcinhaya waan celinhayaa iska naqaaya waan diidhayaa wamaa jaaanii qabiltuhu waan aqbalaya waan yeelhayaa wamaa jaan marka inay rafactuhuda waxaa ka fiicnaan laya dafactuhu oo meesha ra'da da lagu bedelaa ka ficnaanaya lakin hadda nusqadeena waa sidaa saa ula soco nusqadan hadda sidaa u wamaa jaani waxa ii yimaada dafactu waan dafcinaya waa iska celinahaya yac baan iska oranaya wixii gardarre iyo eredarre iila yimaada xawiyaan ha ahaado ama caaqil ha ahaado ama maxaa waa iska celinahaya wixii ii yimaada waa iska dafcinahaya ayb wayu ayaa la mida marka istifhaamkii iyo jazaaga waxaaso dhan waa loo shardi waa loo isticmaalaya waayu ayaa la mida fiimaa yacqil baa loo isticmaalaya wa fiimaa laa yacqil wix caqlila ayu waa loo isticmaalaa wa fiimaa laa yacqil waxaan caqlahayn waa loo isticmaalaa ayb fi listifhaam baa loo isticmaalaa wa shardi baa loo isticmala waljazaa waa loo isticmaali intaasoo dhan waad u isticmaalaysaa taqul waxad oranaysaa fi listifhaam waxad oranaysaa ayu shayin cindaka shay keeka ahoo agtaada ahaaday baad odhanaysaa wa fi shardi iyo waljazana waxaad odhanaysaa abaalmarinta ayu rajulin akramani nin kastoo i karaameeya akramtuhu ana waan karaamaynahayaa ayu marka maxaa la yidhaahdaa waad ujeedaa shardi bay kuu faa'idaynaysaa wa ayna ayaa la mida wey ayna ayna dee makaan baa lg maxaa la yirahda lagu ishaaraa wey wa xayu ayaa la mida fi lmakaan xayu maxaa la yihahdaa ayu makaan baa loo isticmaalaa oo loo maxaa la yihahdaa loo adeegsadaa wamataa ayaa ka mido wey cumuum ba iyana faa'idaysaa marka ayna iyo xayu cumuum fi lmakaan wey wamataa waxa weye cumuum fi zamaan waktiga weeye zaman waktiga taquul waxaad odhanaysaa idhab tag baad odhanaysaa ayna shita meeshaad doonto meel alla makaankaad doonto aad baad odhanaysaa meeshaad rabto galbeed iyo qorax ka soo bax meeshaad rabto aado waxayu waxayu maxaa ley waxayu shita meesha aad doonto makaankii aad doonto aad adduunyada meeshaad rabto ka ayaad odhanaysaa wadlubnii baad odhanaysaa iga dalab oo iga raadi anigoo iga soo doon mat soo doon wey mataa shita ay fii ayi zaman fii ayi wakti aad doonto wadlubnii aniga isoo raadi oo isoo doon wey mataa shita fii ayi zaman fii ayi wakti hameen iyo maalin meel alla meeshuu nado maxaa la yidhahdaa abaar iyo jiilaan waktigaa rabto maxaa la doog isoo raadi wey ayb marka hawshaas waxaa asmaau mubhama maxaa la yidhaahdaa allatii baa ka mida alladii baa ka mida kuwaasoo dhan uus hadda ka tegey ayaa la mido way badan yihin asmaa maxaa la yidhahda mawsuulaad ayaa ka mido khilaaf khilaafna waa ku jira waliba kuwa ayaga ayib waraabic midka afraad waxaa weeye annafyu fi nakiraat nafy nakira fi siyaaqi nafyi fi siyaaqi nahyi fi siyaaqi shardi waxaas oo dhan ayaguna waxay faa'iideeyaan ayaguna cumuum bay faa'iideeyaan nakira ala annafyu fi nakiraat hadda soma nakiraad ma adduunka nakira nafyi fi nahyigii iyo shardigii iyo istifhaamkii iyo kuwaasoo dhan macna istifhaam hadday tahay iyo e, nahyi hadday tahay iyo shardi hadday tahay waxaasoo dhan macna nafyi bay wada qabaan waxaasoo dhan macna nafyi ayay wada qabaan kutugooda nakira anafyu fi nakiraat taquul waxaad odhanaysaa maa cindi marka alfaadoodu isticmaalaysa mid dharta laa bay ahaanaysaa lam bay noqonaysaa lam bay noqonaysaa laysa bay noqonaysaa maa bay noqonaysaa alfaadoodu istimaal alfaadii maxaa la cumuumka faa'idayn jirto o dhan maxaa la nafiga faa'idayn jirto luga alcarabiya ad ku taqaanay iyaad isticmaalaysaa taquul waxaad odhanaysaa maa cindi shay-un maa cindi agtayda ma ahaanin shay-un waxba ma ahanin baad odhanaysaa wax agtayda yaallaa ma jiraan walaa rajula fi daar walaa rajula waxaad ujeedaa tawal istarkiibiso ma jeedid waladi maxaa la yihahda nafyiga fi tansiis wey aljinsiya laa rajula fi daar wey nin waxa la kuma jira laakin hadda haddaan dhahdo laa rajulu hadda haddaan dhahno laa rajulu oo laysaan isticmaalo fidaar haddaan dhahno ayada cumuumkeedu tansiis ma ah laa rajulu haddaan dhahno fidaar bal rajulaani baa ohan kartaa laba nin baa ku jirta waad ohan kartaa nin ma ahane waa badan yihiin baa ku jira rag bal rijaal rag baa ku jira waad ohan kartaa laakin laa rajula markaad tirahdo jinsi rajul waxa la yidhaahdo oo dhan guriga kuma jiro ama labahaada ama saddexaada ama afraada ama badna ama yara kuma jiro inahaas afarta ayuu sheekhu ad marka nakiraadka hadda waxay mu kaga gaabsadeen nakira nafyu fi eh, nakiraat buu yidhi waa inaad saa u tahay istifaam iyo shardi iyo hawlahaasoo dhan ayaa kuu soo gelahayo hawlahaas iyo nahyi hawlahaso dhan baa kuusoo gelahayo ayib marka hadda wuxuu ka tegay afartaa uu sheegay lakin kuwo kaloo muhiim uu ka tegay kuwo kaloo muhim u ka tegay kuwa muhiimka de uu ka tegay waxaa ka mid a kul oo kalaa ka mida kul laftir kul oo alfaadii u muhiimsanayd hadda sheekh waa ka tegay kul laftir waa lafti maxaa la yidhaha umulbaab wey amuumka markii laga hadlayo waa umulbaab baabka iyada ugu guda badan iyada ugu weyn marka kul baa ka mid a waxaa ka mid a jamiic baa ka mid jamiic ayaa kamid alfaadu ka tegey waxaa ka mid a qaatibatan qaatibatan qaatibatan jamiic iyo kulli waa isku macno waxaa ka mid a saair saair saaibisiin saaib saaib marka haddii loo isticmaalaya bimacnaa jamiic loo isticmaalaya marna baqiya loo isticmaala baqiyatu shay baa loo isticmaalaa marna waxaa loo loo isticmaalaa jamiic jamiic haddii loo isticmaalaya kulli loo isticmaalaya cumuum bay ina faa'idaynaysa marka alfaada ayaga muhiimka ah maxaa la yidhaahda wuu ka tegay wuxuu kaloo ka tegay uusan sheegin idaafadii idaafadii shayga haddii la idaafeeyo ama jamca loo idaafeeyo ama maxaa la yidhaahdaa mufradaada ama jamcaada haddii la idaafeeyo isagona cumuum faa'ideeyaa wuu yuusiikum allahu fii awlaadikum awlaad awlaadikom markii la idaafeeyey dee awlaadii o dhan bay noqonhayaan rag iyo dumar iba kutooba soo gelahayo marka kuwa ayaga wuu ka tegay bu kitaabku kitaab iska mukhtasara kuwaas uu ka tego kutubta kale ayaan kusoo arag wuxuu yihi aqalu jamci jamc midka ugu yar waxaa weeye jamc goorm maadaama layii cumuum iyo jamc laga soo sheekeeyey cumuum faaide jamc uu faa'ideeyey jamc cumuum faaideye maadaama la yihi jamac waxa ugu yar muxuu yahy muraadda in ka niqaasho meelo badan oo kaa anfacaysa sida salaad oo kale jamaca maxaa la yidhi casr oo ka anfacaysa aqaluljamci jamc midka ugu yar alaaatun wey saddex weeye fa idaa warada lafduljamci lafdiga jamcigu hadduu soo arooro oon istiqraaq hadda faa'iidooyin la soco wey muslimuun hadduu soo arooro oon aliflaan la socon kufaar hadduu soo arooro aliflaan la socon mushrikuun hadduu soo arooro aliflaan la socon maxaad ku xambaaraysaa taa waa ta laga hadlayo aqalu jamci alaaatun weeye faidaa warada lafdu jamci hadduu soo arooro ka qowlihi oo kale muslimuuna wa rijaalun xumiga waxaa lagu xambaaraya cala alaaa lagu ambaaraya cala alaa baa lagu ambaaraya aqalu jamci baa lagu xambaaraya inaad tiraado wax ka badan baan la aadaya daliil bay ubaahan tahay waxaan ku leenahay meesha ugu sokaysa ayaan ka qabanaynaa muslimuun muxuu faa'iideynayaa aqalu jamci u faa'iideynayaa oo ah saddex u faa'iideynaya ka badan faaideyna inaad tiraahdo qaraa'in iyo adilo kale u baahan lakin meesha ugu yar lagu xambaarayo waa saddex ida warada lafdjamci hadduu soo arooro mslimuun ka qawlihi oo kale wey ka qawlihi ka qawli qaa'il wey mslimuun uu yidhi warijaalun buu yidhi jamaacatan buu yidhi xumila ala alaa lagu ambaaraya xumila waxaa lagu xambaaraya cala alaatin saddex baa lagu xambaaraya wey wa min asxaabina man baa ka mida culamaa ka mida qaala yidhi huwa inaani huwa inaan waxay dhaheen hadduu yaha muslimuun hadday hadduu yimaado inaan labaan ku xambaaraynaa bay labaan ku ambaarayna wahuwa qawl mali imaamu mali weeye maaa eh, leya mali bnu anas alasbaxi almadani weeye ayb imaamkii a baa saas yiri w ibnu daauud ibnu caliy ibnu khalaf abu sulaymaan aahiri ayaa ka mida weeye maa le niftawayhi niftawayhi isagu maxaa la yihaa usuli maaha waa naaxi wey weliba rag baa habaaray oo waxay leeyiin xaligan gaar waa ku dhacda bahaari noocaada ka mida ah. marka naftawayhi baa ka mida ah wey abulcabaas cabdulahi cabdullahi ibn eh, cabaas cafwan ha la yihahdaa eh, naftawayhi naftawayhi maxaa la yihahda abu cabdillahi ibrahim ibn moxamed ibn carafat alcataki alwasiti saaib tasaaniif buu ku yiri ma ah, ujeedaa marka ninkaasaa ka mida ah, raggaasaa maray wa aa'ifatan min almutakalimiin rag badan oo mutakalimiinta ka mida ah, oo qolyaha cilmu kalaamka iyo maxaa lay caqaa'idda iyo tawxiidkaiyo ka hadla hawlaha iyaga falsafada kuwa iyagana baabkaasay mareen waxay dhaheen aqalu maxaa lay jamci waa isnayn bay yihaahdeen sidaa daraaddeed musaaxib maraaqi sacuud wuxuu ku keenay alfiyada uu ku keenay wey inuu yahay imaam maalik saa inuu qabo tatiniyadu inay maxaa la yihahdaa jamc waxa ugu yar tatine inay tahay uu ku keenay wey tatine maaa la yihahda inay jamc tahay ayuu ku keenay ayb marka soomaalida hadda maraaqi sacuudka waayaha waa la akristaa maraaqi kitaabka maraaqi sacuudka waa la akriyaa wadaadka alifayd waa wadaad maaliki wadaadka kitaabka nadmiga iskale maxaa la waa kitaab wadaad maalikiya kutubta uu ka faa'iidaystana meesha u dambaysa ku keena aakhirka kutubta uu ka faa'iidaystay ayuu ku keena kutub yar ayuu ku keena ayb marka soomaalida xageebuu ka soo galay soomaalida xagee weyn so su-aal la isweydiiye maa su-aal ubaa in la isweydiiye wey soomaalida xagee ka soo galay <laughs> meel kasoo galay waxaa weeye mudakarati shinqiiti mudakaratu fi usul fiqi shinqiiti ayaa waxaa lagu daraaseyn jiray lagu daraaseeyaa hadda ma aqaan in lagu daraaseyn laga joojin karo ma garanayo laakiin jaamica islaamiya madiina munawara halkaas lagu daraaseyn jiray marka markuu keeno qaab kasta markuu masalo walba markuu gudbo kamaa qaala fi lmaraaqi buu yihahdaa kamaa qaala fi lmaraaqi ayuu yihahdaa halkaasuu alfaad marka ku sheega abyaad ku sheegaa abyaadaasuu sheegaa marka wadaadadii marka wuuna sharxa sharax musaare dhexdu kaga dhintay kabacdina maxamed ibnu mukhtaar doctoorka asagona hadda dhintay yaa inta dambe yaa ka qabtay qiyaaska meelahaas ka qabtay meelaas qiyaas ka qabto ka dhamaystirow dad saddex meelood eh, afar meelood meel baan malay meelahaas inay tahay baan malaynaya ayuu dhamaystira wy marka soomaalidu maadaama marka shinqiidi iyo jaamaca islaamiya iyo kutubtii jaamacada u daraysa halkaasaa kitaabkii laga jeclaaday oo soomaalida kasoo raacay soomaalida halkaasu kasoo raacay oo kasoo galay laakiin soomaalidu horay kitaabay u taqaanay akhrisan jirtay ma aha hadda adugu sagaashamaadkii weliba dabayaaqadeedi sagaashamaadkii dabayaaqadeedi Eh, sheekh cabdinuur raxmat ullaahi calayhi maruu noo ishaaray oo yidhi waa fiican yahay xifdi oo akhrista eh, waxay ahayd baan umalaynaya ninety four ninety four marka eh, waayahaas adugu ayuu halkaa soomaalida kasoo galay waayaha soomaalida kasoo galay marka laakiin mudakarada inta badan mudakara fi usul fiq waa laga cara iyad waa adag tahay iyad waa carag waa adag tahay oraga jaamaca islaamiga kasoo baxay iyo wadaada kasoo baxay inta badan <laughs> waa ka cararaan wey wadaadan waa nirin dhowr wadaad baa midooda ku tijaabin uu ka cararay wadaad baa waa akriyey wadaad baa waa akriyey wadaadka hadda ninkaan dhakhtarka hadda joogo axmed baashi agaasha dhakhtarka baa ka mid ah raggii soo qalqaaliyey wadaad jaamac islaamiga ka baxay oo ree mandera haddana ku ogaa meesha nool baan ku ogaa ree eh, mombasa ayaa yiri waa akrinahayaa wuu dhaqaajin waa raggii sida ninka maalinba nin u cararaya ninba u haraayey <laughs> laba saddex nin muusa dhamay dhexda uga tegay markii dambe marka raggii eh, sodomeeya olba lahaye eh, raggii ay maxaa la yidhaha dhowr nin ay ka soo hareen wadaadkiina maalin waa iska cudurdaartay daaqada asmar ka baxay marka laakiin sidaas xaqiiqatan kitaabu adag maaha daraasa fiican buu u baahan yahay iyo marka hore horta inaad iska sugto inaad iska sugto eh, maxaa la rawd naadirka hawsha meesha ka quruntay baa inii sheegayaan waa inaad marka koowaad iska sugto rawd naadirka wadinat munaadir ibnu qudaama marka hore kitaabka horta waa inaad akrisato labo waa inaad akrisato maraaqi sacuud labada haddaad akrisato asaga waa risaalo wey sul min usul buu noqonaya laakiin haddaad iska isku dayda labada ka soo gooda inaad asaga akrisato e eh, haddaad waxba kama faa'iidaysa mana fahmi karto adkaanaysaa adkaanaysaa hawsha adkaanaysa ka socon طيب wadaadada hadda soomaalidu akriyana ah waa uska sidaas wadan inta badan cajalada iyo xoogaa magaciisu la kala guurguuriyey ayay maxaa la yidhaahdaa yyyyyy ku dhegaystaan ku dhegaystaan maxaa la yihahda ay ku akriyaan way marka saa uma uma sii xoog badno uma sii xoog badno ninety ninety four miya mise ninety five ninety five kii maca kisaawani maraan dhiganay wadaad la oran jeeday tor suleymaa tor suleymaa oo suudani ah laakiin sacuudiga dadkii ku barbaaray wax ku bartay ahaa ayaa mar maxaa la yidhaahdaa noo dul maray wuxuu yidhi maxaa la yidhahdaa ii sheeg wadaliilu calaa maa qulnaahu anagu aan niri wadaliilu calaa maa qulnaahu sheekh ninka la yidhaahdo isaguna waa dulmar inkastousan dhammayn oo dhexda ku joojiyey sheekh maxamed haadi raxmatullahi caleyh isaguna sidoo kale wuu waday wey lakin isaguna nooma dhamaysin laakiin eh, dhexda meelaha qiyaas ayuu ku joojiyey raxmatullahi caleyh wadaliilu daliilka kutusay waxa wey calaa maa qulnaahu wixaan aan niri waxaa weeye oo ah inay labadu aysan jamci aysan faa'iidaynayn ay alaaa iyo wax ka badan aqalu jamcu alaaa iyo waxa kutusay waxaa weeye anna ibna cabaas cabdullahi ibna cabaas radi allahu canhuma ixtaja waa xujaystay wey calaa cusmaan ibna cafaan buu xujaystay radi allahu canhu wuxuu u xujaystay fii xajbi lummi uma hooyada in la xajbiyo xajbi maxaa leeya nuqsaan lagu rido xajbi nuqsaan u xajbi xirmaan maya xajbi xirmaan hooyo waxay ku geli kartaa inaysan isku diin ahayn ayay ku geli kartaa ama ay khaatirta wax disho ayaa hawsha xajbi xirmaan xirmaan u geyn kara laakiin xajbi nuqsaan oo ah in ulus laga riixo sudus loo riix way hadda laga hadlayo dee xajbulummi hooyada in la xajbiyo oo xajbunuqsaan lagu rido bilakaweyni laba walaala ayuu kula dooday wy hawshaas kula dooday ixtaja calaa cusmaan wuu xujaystay fi xajbiulummi bilakhaweyni lagu xajbiyo xajbunuqsaan lagu rido sudus laga sudus loo ruux xujaystay hawshaas kala dooday oo uxujaysa wa qaala wuxuuna yidhi laysa ma ahanin alakhawaani labada walaalaha alakhawaan labo ma aha wey ikhwatu ma aha wey fii lisaani qawmika carabka tolkaa wey cusmaan oo aan garanay buu ku yidhi in reer bani haashima mogta khatar wey adayg gala reer bani haashim daaqadii kaala tuuraya cusmaan oo aan garanay buu yidhi akhaweyni buu yidhi ikhwa kuma ahabiy fii lisaani qawmika oo qureysha carabka tolkaabi reer qureysheed waxaa weeye ikhwo ikhwatun iyo akhawaan masmud baa su-aalku weydiiye cusmaan waan garan marki la garta waa laga haya wuxuu yidhi maya hawshaas sax ma awy taas lisaan qawmi kuma awy laakin hawlka lagu carar doona hawl kale lagu carar doona bukhaari wuxuu laysa ma aha alakhawaani labada walaalu maaho ikhwatu maaha buu yidhi fii lisaani carabka qawmika qowmka wax qureysha ah, ma aha wey asagasiwa quraysh laakiin waa iska leeleecinaya qawminaa muusan orane qawmika buu yidhi uu ku leeciyey fa qaala cusmaan wuxuu yidhi cusmaan hawsha waa garaystay wey waa sax wey jawaabtooda meesha waa ka xadfan tahay muu garaystay inaysan ikhwaye akhawaan inaysan isku mid ahayn oo midna jamac iyo midna tasniye yahay luqa alcarabiya iyo quraysh hawsha dood kama qabto wey faqaala cusmaan wuxuu yidhi laa astaiicu ma awoodo an anquda inaan buriyo amran arin inaan buriyo kaana ahaa qabli aniga igu horreeyo arrin aniga igu horraysay oo khulafaa uraashidiinka aniga horreey abubakar iyo cumar ay ku dhaqmeen oo muslimiintu wax ku dhaxleen anigu ma burin kara buuri hawshaa ma awoodo watawaaratahu ay maxaa l watawaaratahu naasu dadkuna ay isku dhaxleen watawaaratahu naasu dadku ay isku dhaxleen ah, maxaa l ama ay kala ay soo kala dhaxleen watawaaratahu naasu dadku ay isku dhaxleen oo saa lagu waday ama tawaaraahu naasu dadku ay kala dhaxleen dadku waa kala masale saasaa lagu kala dhaxlay oo waxaa la kala dhaxlay oo lasoo kala gaaray oo lasoo kala guuriyey labada in laga soo qaado jamacoo kale laga soo qaado oo hooyada xajbu maxaa la yihahda nuqsaan ay ku ridaan oo sudus u rabaan hawshaas waa hawl maxaa leeda soo kala dhaxlay tawaarata umnaas dadku maxaa la yidhaha ay kala dhaxleen soo kala dhaxleen oo masale dadka lasoo kala dhaxlay oo lasoo kala gaaray ay ahayn bilqabuul dadkuna waa aqbaleen camal saasa lagu aqbalo lagu waday wey oo labada in laga soo qaada si jamci oo kale ummaddaa weliba tagay weeye oo socday ummadda ee dahaba tagay weeye fi lamsaari amsaarta iyo gobollada amsaar bimacna buldaan amsaar amsaar waa jamcu misrin waana magaalooyinka waaweyn iyo gobollada ayaa laga wadaa ummaddaa tegey oo socday fi lamsaari magaalooyinka iyo buldaanta iyo gobolladana tegey warka anigu wixii waraan hadda gurin karo oo ka daba tegi karo muslimiintu masar iyo ciraaq iyo shaam iyo yeman iyo ha eh, la yihahda ilaa maqrib muslimiinta hawshaa lagu dhaqmaayo ilaa ilaa lagu dhaqmaayo xijaas hawl anigu hadda aan burin karo joojin karo ohan karo hawshaa waxba kama jirto anigu hawshaa ma awoodi hawshaa waa tagtay waa la kala dhaxlay waxaa la yidhi hortaybuuna tegey hawshaas anigu ma awooda buu yidhi ayib marka su-aal u baahan in la isweydiiyo hawsha iyada tegitaanka uu hadda cusmaan sheegay mid ayadu waa sax khulafaa u raashidiinkii iyo cumar iyo abubakar iyo inay saa eh, cumar iyo abubakar saa wax ku dhaxleen laakiin nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ma laga hayaabaa doodu ka taagan tahay lanna kutubu shurax waxaad ku arkaysaa qaarkood inay leeyihiin waqad habata fii ficli nabiy calayhi salaatu wasalaam nebi maxamed musa wuxuu dhacday ficilkiisa waa la haya qowl lama hayo oo nebi maxamed ma dhihin labada waxaad ka soo qaadaysaan kaljamci baad ka soo qaadaysaan lama hayo laakiin ficil ma la hayaa way su-aashu kutubu shurax waad ku arkaysa ishaaraya laakiin nebi maxamed alayh salatu slam ficil ahaan xadiis iyado in laga soo gooriyo ma hayna anagu wax ishaarayna ma argan laakiin ayada iska kalaam caadi ay ah, waaad arkaysa waaa lagu leeyahay ficilkii nebi maxamed ad ficilki nebi maxamed weynaho kutubul maxaa la yihahdaa axaadiis wal aaaar laguma hayo mana hayno cid soo guursan anoo ma hayno hawshaa ma hayno marka hawshaa waxay u badan tahay haddii ficil nebi maxamed lahayn lahaa hadde cusmaan laftiisu waa xujaysan laha alaysa kadalika saxaabadii kalena waa xujaysan lahay ibnu cabaata foodaa laga gelin lahaa kaasaa loo nabi maxamed baa san udhaxay warkaaga meeshu kuma jira iska tabaaramaana taa macneed waxaa weeye waa inaan ficil nebi maxamed lahayno ee maxaa la hayaa luqal carabiya iyo waxaa lagu kala baxayaa he dhaqankii saxaabada oo khulafaa raashidiinka qayrkood baa lagu kala baxay lakin ficil nebi maxamed meesha ma yaalo de ficil ma nebi maxamed ooli lahaa ibnu cabaas foodaa la gelin laha waxaa loo nasu nebi maxamed baa la hayaa nebi maxamed asaa wax ku dhaxansay ruuxa saga carbaa loo naa wiiligo ibn cabaas markii la yidhi maxaad ugala hadli weydey cumar iyo maxaad ugala hadli weydana wuxuu yidhi mar cumar baa fooda la gelin karaa bakoorad bula ordaaye inuuna dilo madaxa nagu dhuftaan ka baqaynay oo cumar nin fooda la geli kara haybo nin ilaahay subxaana watacaala haybo maxaa la yidhaahdaa uu siiyey baa markaa ka haybaysanayay ka haybaysanayay saa daraadeed cabdullahi ibn cabaas wuxuu sheegay cumar baan muddo dheer dhowr sano ah ayaan rabay masale inaan weydiiyo mar alla marka arka waa ka cabsadaabu mar alla markuu iga soo horma waxaan rabaa inaan cumar su-aasha ka hor inaa iraado foodiga la niqaasho waa ka cararada waa ka cabsadaabu maalin dambe ayadoo xaj lagu socdo oo xaj la xajinaayo yaan isla goori noqonay ma xooga xaaje gutay dhinac buu leexday waysadii baan usoo qaaday waa siiyey kabacdi waa isla noqonay hawsha waan sheekaysanay oo caad baan uqosolnay waa kaftanay kaasa kaftan ku dhexgeliyo cumar ka warmaayo horta mid ah kaftankii baan kaga faa'idaysa qac baan kaga siiyey marka cumar dee nin saa u adag ayuu aabay marka cumar wuxuu yegtaa maxaa baan ka cabsanaynay tahay ummadda fi lamsaar marka haddii saa la yihahdo dee masaladu masale ijmac miyay noqonaysaa me masale ijmac ma noqonaysa wey jamaahiiru saxaaba qabta ninka le ibnu cabaasa waa diidan yahay fadaca waa sheegtay wey ibnu cabaas wuxuu sheegtay oo ku dooday weeye fadaca ibnu cabaas wuxuu sheegtay ana alakhaweyni labada walaalaha laysaa maaha wey biikhwatin ikhwa maaha saxw hawshaa sheegtay waana saxw cusmaanna waa ku waafaqay cusmaanna waa ku waafaqay hawsha ayada ah oo waa ka yeelay wey faaqarahu waa ku sugay weeye cusmaan waa hawshaa ku sugay radia allahu canhu uu ku sugay calaa dalik hawshaa uu ku sugay inaysan akhaweyn ikhwa ahayn cusmaanna hawshaa waa qiray oo waa ogolaaday waana sallimay wey luqada carbi hawsha waa la isla ogolaaday ayb kabacdi maxaa xal ah cusmaanow ma u hoggaansantid xujada ibnu cabaas ma u hoggaansantid waxaan ugu hogaansami karin weeye dee hawshaan waxaa weeye madad fi lamsaar watawaaraahu naas dadku waa isku dhaleen waana kala dhaxleen cilmi ahaan waa loo kala waa la isku dhaxlay wey marka masaladaas ayada dadka aniga iga horeeyan baa ku dhaa marka ma burin kara hawshaas hadda ma samayn karee faraanka qaadaya wainamaa in kale maana ictadara waa cuu daartay wey wainamaa in kale maa ictadara cusmaan wey laakiin waad ujeedaa saaxib alxaashi wuxuu jira ey ibnu cabaas hadalkaa saxna maaha ka sax mu ah sidaas daraaddeed muxaqqiquna wuxuu yidhi kada fi lasl waظaahiru cusmaan wallahu aclam soo ma jeed sax wainamaa in kale mana ictadara waa cudur daartay weeye cusmaan cusmaan waa cudur daartay canhu ibn cabaas wuxuu uga cudur daartay wey canhuda ibn cabas inuu celiyo canhuda ibn cabas inuu celiyo laakiin saaxib alxaashiya wuxuu yidhi canhu wuxuu ku fasiray ay an akdi bimuqtada luqa saas ku fasiray marka canhu haddii la yidhaahdo canhu can ilamri oo ah akdu luqa in saa la yihahdo waa muxtamal lakin waxaa ka fiican canhu an ibn cabaas in la yihahdo saasaa ka fiican wey daahira wey wainamaa inkaa man ictadara waa cudu daarta weeye maxaa la yidhaahdaa kutubta shiraasi oo kalena sidaa lafteedaa ku qoran muusan cadaynin muusan caddaynin wainamaa ictadara keliya saasuu sheegay laakiin muusan sheegin cidda cudurdaarka lakin cudurdaarka daahirka waa daahirka sida ka muuqda nas maana daahirka ka muuqataa inuu yahay cusmaan ibn cafaan yahay wainamaa inkana ictadara waa cudur daartay weeye cusmaan ibn cafaan can ibn cabaas wuxuu kaga cudur daartay wey bilijmaaci ijmac buu kaga cudur daartay ijmaacu muxuu yahay ijmaacii cusmaan dadkii ka horreeyey oo khulafaa urashidiinka iyo saxaabadii hawshaasuu ijmaac xal ictibaariyey hawshaas ijmac ictibaariyey oo yidhi hawl saxaaba ay qaateen oo taabiciyiin ay qaateen oo lagu dhaqmay oo dowladdu ay qaato khulafaa uraashidiin labadii igu horraysaba ay ku dhaqmeen aniguna aan waxna ku dhaxalsiiyey hawshaa ma burin karo maxkamadaa taale ma burin karo hawshaa marka ijmac ma la odhan karaa hawshaa ma ijmac ma la mar haddii cabdullahi ibnu cabbaas uu khilaafsan yahay ijmac ma la odhan karaa asalka cabdullahi ibnu cabbaas xaakim iyo bayhaqi la soo saaray wayna saxiixiyeen waa saxiix bay dhaheen saxiix bay dhaheen marka sheekhislam taybi laftiisu waa xoojiyaa sheekhislam taybi waa xoojiya marka ijmac meesha kama jiro ijmac kama jiro laakiin waa masale ay qabaan he jamaahiiru saxaaba oo taabiciin ay qabaan way san baa la ohanaya ayb bilijmac waliannahum ayagu buu ku yidhi saxaabadu waliannahum maxaa la yidhaahdaa ama ama carabtu wey ولأنهم carabta in la yihahdo waxay soo socday lisaan qowmka soo socday lisaana qowmika ayaa soo socday laysa akhawaani ikhwatun fii lisaani qowmika hawshaa soo socotay waliannahum ayagu faraqu way kala geeyeen wey carabtu way kala geeyeen waliannahum carabtu faraqu way kala geeyeen waa kala duween bayna alwaaxidi wاlsnayn waljamci waa kala geeyeen carab hawsha waa kala duwen carab waa kala duwanoo waaxid iyo isnayn iyo jamc waa kuu kala duwan wey wlanahu carab iyo quraysh faraquu waa kala geeyeen bayna alwaaxidi walisnayn waljamci waa kala geeyeen faqaaluu waxay yidhahdeen rajulun bay dhaheen waana waaxid wa rajulaan bay dhaheen waa laba wey wa rijaal bay dhaheen waa jamc wey mushaala kala duwadu marka luqaan ku kala baxna wey ibnu cabaas cafwan ninka la yidhaahdo eh, muxuu ahaaye eh, shiraasi shiraasi wuxuu ku leeyahy luqaan ku kala baxne nimankiina qaba aqaljamci isnay weeye waa inka diidnay wey waxaana inkaga diidnay carab baa inka diidaysa marka qowlka ibnu cabaas waa daliil naqliga la soco qowlka hadda ibnu cabaas uu xujaysanaya shiraazi haadaa daliilu naqli oo ah in eh, aqaluljamci uusan isnayn ahayna uu yahay he alaata uu yahay cusmaanna maxaa loo xujaysay hada daliilu naqligu daliil maxaa la yaha luqawiya waa karaaya hadda fiir hadda waaa dliil luqawi waxa wy لأnahum carab faraquu waxay kala geeyeen bayna alwaxid wاlاثnain wاljamci faqaaluu rajulu warajulaani warijaal bay dhaheen marka carab waa kala geeyeen wy seed ku dhihi kartaan marka aqaluljamci waa inain see noo ohan kartaan macquul maahu inkana yeeli mayna aqaluljamci waa in rijaal uu galo kabacdina waa saddex aan dhahno oo inaynka aan ka guurno inaynka waynaan ka guurno falow kaana inaani walow kaana isnaad hadduu yahay wey jamcan hadduu yahay isnaadku hadduu jamc yahay ka salaatad sida saddexdoo kale lamaa khaalafuu ismaysan khilaafeen mana ayna kala duwan wey lamaa khaalafuu ismay kala duwan wey baynahumaa ay bayna maxaa la yidhahdaa isnayn wa alaat kumaysa kala duwan weeye ama bayna rajulaani wa rijaal kumay kala duwan fi lafdi lafdiga kumay kala duwan hadday isku mid yihiin oo maxaa la yidhahda falow kaana isnaani jamcan hadduu yahay hadduu jamc yahay oo musamal jamc la siinaayo ka salaada salaad isaga hoos salaadta in jamc laga dhigay waa la isu ogolnahay salaadta inay jamc tahay waa la isu ogol yahay ka salaada hadduu yahay lamaa khaalafuu may kala duween weeye baynahumaa bayna isnayn wa salaad mayse kala duwan weye fi lafdi laftiga kumay kala duwan oo markii laba loo jeedana rajulaan bay odhanahayaan salaad markii loo jeedana waxay odhanahayaan rijaal bay odhanahayaan marka waa kala duwan carab weeye marka warkaas ay sheegeen maxaa la yidhaahdaa ii sheeg bacdu maxaa la yidhaha asxaabina iyo maali iyo ibnu daud iyo daud dahir ay dheheen nafdawiy jamc mutakalimiin ay dheheen o dheheen isnayn waa jamaaca waa laga xoog badan waa hadal marjuuxa weeye sida raajixana waxa weeye alaasa aqalu jamci waa in lagu xambaaro waxay ka bilaabanaysaa saddex bay ka bilaabanaysaa iyo wixii ka badan hada huwa saxiix sidaasaa xoog badan weeye markasta maxaa jamaaca markii la yiraahdo waa inaad tiraahdo alaaa fa akaru wy marka salaada jamacada waa meeqa waa imaam iyo laba wey jamacadaasay ka bilaabatay lakin haddaad tirahdo imaam iyo qof ku xirtay baa jamaca haddaad tirahdo jamaca meesha kama xasilin baa lagu oranaya jamaca kama xasilin meesha iyada yaa lagu oranaya hada bilahi tawfiiq sal اllah waslm alى nabiyina mxamed wala alihi aصxaabi ajmaciin